رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب فضل قيام الليل القدر ودوام أرجى لياليها waxaynu gelaynaa baab lagu magacaabo fadliga uu leeyahay qiyaamka la istaago leylatu lqadri iyo caddayn la cadeeyo habeenka loogu rajo badan yahay ilaan waa laysku ikhtilaafayo waxaa yidhahdaa waa habeen hebel iyo waa habeen hebel iyo waa habeen hebel saa darteed ayaa waxaan cabiraynaa oo baabku uu noo cabiri doonaa habeenka loogu rajo badan yahay waa habeenkeen qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi innaa anagu anzalnaahu waanu soo dejinay qur-aanka fii laylati alqadri habeenka laylatu lqadri qur-aankan waxaa lasoo soo dejiyey habeen laylat lqadri ah wa qaala tacaala ina anzalnaahu waa la soo dejinay qur-aanka fii laylatin habeen mubaarakatin oo barakaysan waa laylat lqadri un habeenka lqadriga ayaa la soo dejinay buu yiri ilaa subxaana watacaala tacaala qur-aankan iyo kitaabkanba wacan abi hurayra radi allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri nebiga man qaama qofkii istaaga laylata alqadri habeenka laylatu laylatulqadriga ah iimaana rumayga istaaga uu rumaysan yahay waxtisaaban ajir xisaabsasho uu ku ajir xisaabsanayo haddii ilaahay waafajiyo inuu khayr iyo hawaab alla agtiisa ka heli doono gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah labasha labadaa shardi waa in laga helaa qofka waa inuu u istaago iimaan iyo ixtisaab hadduu u istaago waa la istaagi jiray radiyaalkiin baa tukan jireen weligeed baa la samayn jiray ixtisaabna aysan ka ahayn loo dembi dhaafi maayo waa inuu iimaan ixtisaab u istaago muttafaqun calayhi wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi ilnebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam ayaa uru waxaa la tusiyey leylata alqadri habeenka leylatulqadrigaa filmanaani hurdada dhexdeedaa lagu tusiyey fi sabci alaakhiri toddobada dambe fa qaala rasuuluullah rasuulkii alle wuxuu yidhi araa waan arkayaa ru'yaakum hiyooyinkiini qad tawaatacad inuu isku waawaafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada dambe riyooyinkiina inay toddobada dambe isku waafaqeen ayaan arkayaa ee faman ruuxii kaana ahaada mid mid uu qasdahayo u dadaalayo inuu helo laylat lqadri falyataxarahaa ha u qasto oo ha ka raadiyo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe sabcada dambe ha ka raadiya muttafaqun calayhi wa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yujaawiru mid ictikaafa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambuu ictikaafi jiray oo min ramadaana ramadaanka ah yaquulu wuxuu oran jiray taxaraw ka raadiya laylata alqadri habeenka laylatulqadriga fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaanka ah laylatulqadri ka raadiya laylatulqadri ka dalba laylatulqadri u isda oo ka dhex baarbaara tobanka dambe ee ramadaanka waayo tobanka dambe aad buu u dadaali jiray nebiga waa tobanka loogu rajo badan yahay in laylatulqadriga laga hele yujaawiru waa ictikaafi jiraan looma jeedaa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana yaquul asagoo dhahaya taxaraw laylata alqadri laylatu lqadrigaa raadiya oo ka dalba fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana ramadaanka ka mid ah wa canhaa radia allaahu canha waa caaishee ana rasuula allaahi rasuulkii alla qaalo wuxuu yidhi taxaraw laylata alqadri laylatulqadrigaa ka raadiy oo ka dalbafil witri tirada witriga isdheer oo min alcashri alawaakhiri tobanka dambee min ramadaana ramadaanka ka mid ah laylatulqadri tobanka dambe marka laga raadinayo haddana si mayna u fududaato habeenka tirooyinka witrigaa laga raadiyaa waa kow iyo labaatanka waa saddex iyo labaatanka waa shan iyo labaatanka waa toddoba iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka meelaha ka raadiye taxaray laylat alqadri fi lwitri tirada isdheer oo min alcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana rawaahu bukhaariyan wa canha allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa idaa dakhala marka uu soo galo alcashru alawaakiru tobanka alcashra alawaaq marka uu soo galo alcashru alawaakhiru tobanka dambe oo min ramadaana ramadaanka ka mid ah axya leyla habeenkii wuu noolan jiray waayo qada wuxuu kicin jiray ahlahu ehelkiisa wajadda wuu dadaali jiray oo washadda wuxuu xiran jiray adkaysan jiray almi'zara macawista guntigana wuu adkaysan jiray muttafaqun calayhi labiyo tobanka dambe ramadaan markii la gaaro habeenkii wuu noolan jiray wuxuu ku noolaynayaa cibaado wuxuu ku noolaynayaa allabari wuxuu ku noolaynayaa qur-aan akhris wuxuu ku noolaynayaa ilaah u dhowaasho axya leyla habeenkii wuu noolan jiray filimba filimkuu ka qaab daran yahay ramadaankaana soo saaraa qaastan tobanka dambe tooba turankuu ka xun yahay ramadaanka la ciyaaro qaybta tobanka dambe filimba filimkuu kasii qaadgalaahana waa sida heesooyin baa jiroo loogu talagala ramadaanka waciyaadu billaahi lama uu noolaynaya wuxuu ku noolaynaa cibaado wuxuu ku noolaynaa dikri wuxuu ku noolaynaa qiraa'a iyo axya alleyl wa ayqada ahlahu ehelkiisana wuu kicin jiray wuu toosin jiray xaasaskiisa wajadda washadda almi'sar wuu dagaali jiray nebiga mi'sarkana wuu xoojin jiray guntiguu xiran jiray laba macnaa suuragal ah waxna waxaa dhici karta in loola jeedo xaasaska uma dhowaan jirin oo hoos guntigiisii go-iisuu xiranayaa intuu iska furo dumarkuma taagi jirin oo wuu xirin jiray qole waxay dhaheen khayrkuu u degdegi jiray waa loola jeedaa waayo alaab markaad qaadayso intaadan qaada markay culus tahay oo guntiga inta la furto ama go-a yaa xoog loo xirtaa saysan kaaga saldan aynan kaaga dhicin marka waa dadaalayo un waa muttafaqun calayh wa canhaa weli waa caaisho qaalad waxay tiri rasuulku wuxuu ahaa yajtahidu mid dadaala fii ramadaana ramadaanka gudihiisa maa laa yajtahidu si uusan u dadaalin fii gayrihi ramadaanka keyrkiisa markaasan ramadaan ahayn suusan u dadaalin ay ramadaanku u dadaali jiray wafi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo minhu ramadaanka ka mid ahna wuu dadaali jiray maa siduu u dadaali jiray laa yajtahidu uusan u dadaalin fii gayrihi tarikaada warkiisa rawaahu muslim macnaha bisha ramadaan waa dadaalayay si uusan u dadaalin bilaha kale tobanka dambena wuu dadaali jiray si uusan u dadaalin labaatanka hore macnahaasaasaa loola jeedaa rawaahu muslim waxaan hayaa caaisho qaalad waxay tiri qultu waxaan iri yaa rasuula allah rasuulkii alla araaynta waxaad iga warantaa in calimtu hadii aan ogaado ayu laylatin laylatee ahoo laylatulqadri ay tahay ma aquulu fiiha maxaan dhahaa haddaan ogaado habeen laylatulqadri saan ku ogaadaba ama calaamaadna ku ogaato ama tawfiiq ilaah waafaji ha noqoto ama qalbigeeda inshiraaxa ku noqdo inay cawratulqabri tahay ama tareenka isdheer habeen kastoo kamid ahba ha ahaatee maxaan dhahaa waa gaar caqli badan qaala rasuulku wuxuu yidhi quulii ilaah caaisha oo dheh allaahuma ilaahiyow innaka adigu cafiyun alla cafin badan baa tahay tuxibu alcafwa cafintuna waa jeceshahaye facfu canii iska keen cafi sidaa dheh rawaantimile qaal xadiidun xasanu saxiix ilaahay cafi weydiiso haddii mar rabbigaa ku cafiyo wax kaa maqan ma jiro mar haddii ilaahay warqadaada uu kugu qoro addoonkeedii waan cafiyey addoonkeedii naartan ka xoreeyey addoonkeedii jannadaan gelinayaa wax kuu maqan oo kuu dhiman malaha arrin ilaah weydiiso caasho gurigeeda fiimus ma laha caasho gurigeeda joodan fiican ma laha caasho fiimusta ka beli jirtay maqribka nabiga meelu ku sujuudo uma jeedo naftuu ka tanjaruufanaya sal allahu calay wasalam saabarteed sariir isii cunto isii xeelo isii dhir lama dhihin waa suuragal musan dhahan u xigeen caaisha markaasaa waxaa ilaahiga uu ku tarabiyeynayaa oo rasuulku ku guubaaninayaa cafin ilaah inay raadsato qaaluu allahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfu canii dhahbaa la yiri rawaa tirmidi wa qaala xadiidan xasan saxiix baaba fadla siwaaq cadayda fadliga uu leeyahay siwaaq ama siwaaq waxaad akhrisada iyo qisaal lfitr qeyro diinta ka mid ah qiibadiinta markaa ka mid ah waayo waa mataqaanaa fadliga siwaaga ama sawaad waa cadayga siwaag waa qor-uud ah jilicsan looguna talagalay ilkaha in looga qaado sufriga iyo jaalo jaalaha kora carabkana lagu nadiifiyo aad buu ilaahay u jecelyahay subxaana wa tacaala siwaar baan ku bedelnay maanta turaako iyo bakti iyo qaabt cadayguu aada ugu dabaani jiray sal allahu caleyh wasalam geerihiis uu cadayanayay rasuulka sal alla caleyh wasalam asoo sakaraadaha cabdiraxmaan usoo galay wuxuu sitay cabdiraxmaan caday qoyan ragbi ah rasuulku waa ogeed caaisho inuu jeclaa cadayga makaaga soo qaadaabay tiri madaxuu u ruxay haa intaa kadib baa u soo qaadaybay tiri waa jebiyey waanu calaliyey waa la diiday weligay ma arkin sugu cadayga maalinta rasuulka waa cadayanaya ilaa gacantiisa uu ka baxay cabagii sal llahu calayhi wasalam can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul allahi qaal layla an ashaqa haddaysan dhib ku ahaan lahayn calaa ummatii ummadayda oo cala annaas ama dadkoo dhan la amartu waxaan fari lahaa bisiwaaki cabay maca kulli salaad salaad kasta nicigeeda muttafaqun calayhi haddii cadayga uusan dhib ku ahaan lahayn ummadda oo dhan ama dadka oo dhan cadaybaan dhihi lahaa mar kastoo ay salaad tukanayaan riwaayada qaarkood maca kulli wuduuc waa wasqaad kasta waxay ula jeedaan nebiga sala allahu calayhi wasalam hadda wuu amray amarka uu amraynaya amar mustaxib ahoo wanaagsan oo amar wujuub ahoo waajib ah ma aha oo qofku hadduusan cadayanin markuu tukanayo ama uu markuu weysaysanayo weysadaadii salaadaadii ma jirta la dhihi maayo ayadoo saas ay tahay ayaa waxaan amri lahaa amar wujuub ahoo waajib ah laakiin hadda ma amrine wuxuu amray amar istixraar ah oo sumay markaa wanaagsan wacan xudayfa qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa buu yidhi idaa qaama min annowm hurdada markuu ka tooso yashuuji mid ku deliida oo marmarya faabi afkiisa bisiwaaki cadayga cadayguu ku cadayan jirayoo ildahu xoog u marmarin jiray muttafaqun calayhi muttafaqun calayhi macnaha yashuusu shows ay budki waayoo way ku daliidi jiray nabiga waa marmarin jiray oo xoog buu afka cadayga u marin jiray wa caashata caashika radi canha qaalad waxay tiri kunna waxaan ahay nucuddu kuwa u tiriya lirasuuli illaahi sal alla alay wasalam rasuulkii ilaahay siiwaankahu cadaygiisa ee tahuurahu dahaaro qaadashadiisa ayaan u diyaarin jirnay naciddu lirasuulillahi siwaakahu cabagiisaan u diyaarinaynay ilay istaabkiisa fayabcahuhu allaahu allaa soo saari jiray allah soo bixin jiray waxaa loola jeedaa wuu soo toosin jiray iyo qofka markuu hurdo waxayaa tabaxkuman gaar ah ilaahaybaa nafta ku soo celin jiray maa shaa intuu doono ayadcaduu inuu ka soo kiciyo min alleyli habeenkii fayatasawaku wuu cabayin jiray wayatawada'u wuu istaagan jiray wayusalli wuuna tukan jiray rawa muslimba xadiidkaa weriyey intuu isdabadhigaya fiiri mar allaala markuu hurdada ka soo kaco cadaduu ka bilaabaya wisqaad buu ku xijinayaa salaad buu ku xijin sala allahu caleyh wasalam ilkaxada qaab lagu cunaya goorma la cadaynaya goorma ilaah lagu xusaya subxaana watacaala qolaada soo baxdo markaan qaylaan bu ilahay caabudaadu ku leeyahay qur-aanka waxaan si fiican u akhriyaa mar allaala markaan qaadka cuno mar allaala markaan qaabka cuno salaad fiican tugtaa goorma salaad tukana ku jira maantoo dhanba goorma ilaah xusaya qofnaan maantoo dhan bahay markaasaa darteed rasuulka sala calay wasalam mar allaala markuu soo kocinay tiri caisha radiallahu tacaala canha wuu cadaynayaa kow way istaaganayaan labado haddana way tukanayaan canhu qaala kaana rasuulku wuxuu yidhi aktartu calaykum waan idinku badiyo dushiina fi siwaaki cadayga rawaahu bukhaariyi waxaa suuragal inay ula jeedo aad baan u cadayday oo waan sameeyey wax badan baan qabtay aktartu calaykum waan idinku badiyo samaynta aan samaynayo fi siwaaki cadayga ama wuxuu ula jeedaa baa dhici kartaa waan idinku badiyo inaad cadayataan oo cadayga qiimaha uu leeyahay faa idada uu leeyahay inaad ku daraashaan baan idinku dadiyane aad u sameeya wacan shurax bin qaala qultu licaaisha radi allahu canha waxaan ku ilinay tiri ayuu yihi biayi shay-in shaygee kaana uu ahaa yabda-u nabiy nabiga mid bilaaba idaa daqala bayta markuu gurigiisa soo galo rasuulku kow markuu guriga soo galo muxuu bilaabi jiray qaad waxay tiri bisiraabka cadowga rawah muslim cadabuu ku bilaabanaya sal alla alay wasalam sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay reerkiisiibuu u yimid ehelkiisiibuu u yimid wala sheekaysanaya wayla hadlayaa way dhankanaya afkiisoo nabar inuu udgiyo inuu carfiyo dhibaatada kale haysata dadka sida cadayaashii xaasaskooda waa dhibaato aad yaad u weyn anagoo naga fog haddaa masaajidka la joogi lacmaray bal kawaran waran islaamtu walbo oo hadlay hoosta uga jiro dulqaad badnaa maalaha gobol ka mid ah waxaa aad u fiiqan raggu rag hagaagsan inay noqdaan inay iska daayaan qaaxa inay iska dhaafaan xumaynta afkuu udginayaa rasuulka sala alla wasalam wuu carfinayaa sala alla calay wasalam gurigiisa markuu ku soo galo wuxuu bilaabi jiray cadabuu bilaabi jiray kow markay galaan ragga gobolkamida jikaday ka bilaabaan ah digsiga gabadhaydoo dultaadana karinaysa inay fiiqaan wax kala baxaan qalad farsamaysa marka ilaahi subxaana watacaala rasuulka sal alay wasalam kordayda marka uuna leeyahay waxaa ku jirta xikmad aada iyo aada u fiican oo markaa wanaagsan xikmad wanaagsan ayaa markaa ku jirta biayi shay-in kaana yabdacu nebi shayga ugu horeeya ee nebiga ay bilaabaayan uu bilaabayo waxaa uu ahay tiri ama wuxuu ahay markii la yiri qaala bisiwaaki bay tiri rawaahu muslim wacan abi muusa alashcari qaala daqaltu cala nabi nabigaan usoo galay wa tarafu siwaaki cadaga darafkiisana calaa lisaanihi carabkiisa uu saaran yahay carabkuu hoonayaa nabiga xataa carabka waa calaynaa muttafaqan calayh wahada lafdu muslim abi muuse nabigaan u soo galay buu yiri asagoo cadayga darafkiisana uu carabkiisu saaran yahay labadadan qaar waxay ku dareen wahuwa yaquul ayuu dhahay nabiga sal alla alay wasalam ama ucuu lahaa kaanuu yatahaa waxaad moodaa inuu ishooqaacinayo inuu hooqaacayo inuu ismatajinayo moodaa sal alla alay wasalam carabka oo si fiican loo nadiifiyo oo loo noolo nadaafada afkay ka mid tahay caafimaadka afkuu ka mid yahay haddii camal sidii loogu talagala loo isticmaali lahaa dhakhtar ilkeed mida loo baahnaan yahay rasuulku aad buu ugu dadaali jiray sala cala wasalam waad u jeedaa guri markuu soo galo wuu cadayanaya markuu raashin cuno wuu cadayanayaa markuu seexana la cadaynayaa intaasoo dhanla waxay takhaatiirta dadku amraan hadda waxay nabigeena sal alla calayi wasalam amray sidaa darteed diinta islaamku waa diin sixo waa diin caafimaad waa diin salaam waa diin nabadgelyo waa diin khayr waa diin akhlaaq waa diin cizi waa diin sharaf waa diin harukac waa diin barwaaqo waa diin wax walba shaamil ka dhigtay carabkuu hooylahayen ayuu leeyahay abi muuse rasuulka sal allau aleh wasalam mar allaala markuu carabka uu saa u hoolo ayaa waxaa ka soo baxaya cod saxaabada wanaagay sameeyeen waxaa ka mid ah iska daa wax ka xataa dhawaaqa habkuu u soo baxayay carabka markuu rasuulku cadeynayay ayaa ma soo wariyeen wahuwa yaquul buu dhahay rasuulka kaanniga tahniyac waxaad moodaa in ismartajinayo sal alla wasalam marka taan waxay ka mid tahay akhlaaqada wanaagsan wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sal alla alay wasalam qaal wuxuu yihi asiwaaku cadaygu madhiratun wuxuu daahiraa min famin afka afkuu nadiifiyaa mardaatu lirabbi rabbina wuu raaligeliyaa qabiga afkana wuu daahiriyaa oo wuu nadiifiyaa rabbina wuu raali geliyaa subxaana watacaala rabbi raali buu ka noqdaa wuu jecel yahay xataa qur-aanka marka la akhrinayo afafkiina carfiya waa dariiqda qur-aankii rasuulka welidaa layihi sal alla cala wasalam marka salaadaad tukanaysaan afka udgiya markaad dadka qaatinaysaan afka nadiifiya waad u jeedaa basasha cunitaankeeda ayaana loo diiday weli waa karaahiyo toonta cunitaankeeda basha lagu magacaabo basalbaar basal caleen waxaasoo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha raa'ixada xunkeena rasuulka sala alay slam saxaabadiisa ayaga fadhiya yo waxaa loo keenay baaqul khudraad ay ku jiraan basal iyo degel iyo toon iyo wax laysku googooyay waa loo sheegay rasuulku basal iyo arrintaasoo ku jirtaa la yiri saxaabadiisu u dhoweeyey waa maxay rasuulka in macno inaguu yiri ee seen u cunnaa adigaba waa diidaye cid aadan la koobin baan la koobaabuu dhahay nabiga sal alla alay wasalam dad idinka aadan la hidlaynin ayaa la hidlaa aniga malaa'igta waxaa dhibaa wax bani-aadamka dhibaa waa xalaasha ahayd waa basashii xalaasha ahayd waa basalbaantii xalaasha ahayd wixii oo dhan ayaa nala yiri iska ilaaliya haddii aad cunaysayna karitaanku dila urkeeda haddaad cuntaan cadayda oo idinkoo afkiina ka gooyay aada masaajidada haddii afkiina ay ka go-i weyso berrina isaga tukada dadka ha dhibinin malaa'igta waxaa dhila wixii bani-aadamka dhiba basal iyo toon waa xalaal sakareed iyo bakti iyo tubaakaanala ku dhibay masaajidkii lagula soo galaan dadka gobol ah agtooda kuma tukan kartid anagiya saasee malaa'igta ka warrama malaa'igta si xamadoodu tahay waa dhibaato aad yaad u weyn mana hadli kartid ma yacni kartid sidaad iska dawla dhihi kartid calafkal aanayo sigaarin xaraami is-eekeen buu ku leeyahay inaacayinay ku jirtaanase suurad hadib waa mushaakin ummadda maanta joogta madax adag ma laga gaaray in ken baa lagu leeyahay maanta saa darteed baa ummadda maanta meeshay u socdaan ilaah yaqaana subxaana wa tacaala afkuu raaliga afkuu carfiyaa ilaahna wuu raaligeliyaa cadayga rawahu nasaa-i khusayma fii saxiixihi ayuu ku wariyey biasaniidin saxiixa wacan abi hurayra can nabiyi qaal alfitratu khams diintu waa shan ow amase kaba shaki leh khamsun waalfitra shan diintay ka mid tahay maxaa shan diinaayo keliya shantaa keliya diinta kuma koobna oo way daran tahay sidaa darteed baa waxaa la leeyahay shan diintay ka mid tahay khams alfitratu khams ama khamsun shan min alfitrati diintay ka mid tahay tirso alkhitaab waa gudniinka in laysgudo waa gobolka yar ee muqadamka dikirka amiga sariga ah marka la bara agtiisa ka labataa waa goyla goolitaa fidrada ayay ka mid tahay ragga may qaas ku tahay wiilasha candhahee mase gabdhahana way la wadaagaan masala beer waaye in la gudo dumarka lana sumeeyo way fiican tahay fuqaha badankooda ku tagay qole waxay deen in la taabtay maba ahanba waxa la gudahana raggaa loola jeeda ama wiilasha rasuulka xadiidka uu ku yiri haddii labada gudan ay kulmaan waxay daliil u tahay bay leeyihiin dumarka in la gudi karo laakiin fircooni ma aha waxa lagu samaynayo jeexjeex iyo tolitaan ma aha gabadhii oo mar allaala marka la gudo aanlasoo xambaarik ee aan soo socon karin in lasoo xambaaro maahan musqusha markay gelayso diidiin soconaad moodaa usbuuc iyo laba bilood baa laga yaabaa inay labahaasaa ugu garguurato waana shankan aad loo ogeyn waa dhibaatooyinka gabdhaha lagu sameeyo ayay ka mid tahay gabadha haddii la gudaayo ha la sameeyo inyar ha laga dhiijiyo tay wanaagsan tahay ayaa la tilmaamaa waxaa la rabaa gabadha islaamta waxguda gurigeeda marka loo guyo soo gudo inay gabadha lugaheeda kusoo socoto kadibna jikada gasho sheeh iyo berisna ay kariso haddaysan sidaa yeeli karin waa dhibaatii mashaakil marka arin karto way qoynaysaa caaadkeed waxaa laga soo maqlayaa ma ilaahay ogyahay ma socon karto ma jiifan karto ma istaagi karto waxma samaysan karto xaydkii waa yimid kasii daran guwo la guuriyey waa kasii daran in gabdhaha gobolka mar ah la geeyo mar amaala markii toddobadu wax looga qaadi waayo dhakhtar maxaa keenay qaarkood baa waxaa nala tilmaamay dumarka waxbu ee baadiyaha jooga arbadda meesha ahayd qodaxdaa lagu talagalay gobolka ah waciyaadu billaah waa shaykan adag saa darteed bay fuqahada agtarkooda waxay dhaheen dumarka waxguda ee saa dumarka u gala waxaa lagama maarmaan aho loo baahan yahay inay biyo bixiyaan hadday leer yihiin casas ay weydiistaan haddii kale waa wax laga reebtay mada jirtaba keliya xanuun muxog xanuun wadna xanuun beer xanuun marba waxaa ka sheegta xilliga caadada marka u yimaado oo gabdhaha fircooniga loo digo saa darteed rasuulku diinta wuxuu ku daray rakitaankii gudooyinka kooda walistixdaadu istixdaad waa caanada la xiiro hoos baa noogu fasiri doonaa waa timaha ka soo baxa farjiga hareerinaysa in markaa la yska xiiro ta saddexaad waa takhliilu al adaafibi cidyaha oo la guro wa saddex wanadful ibci kilkilaha oo la jafo waa afar timaha kasoo baxa kilkilaha in qofka uu gooyo ama uu iska guro iyo waqasu shaaribi shaaribtoo la gooyo shaaribta oo la xiiro ayada muttafaqun calayhi shaaribtii maanta waa dhaadheer dirna ma laha caanaha duucada hayo shaaribtii waa ku dhex jirta faantaha duucada shaaribtii waa ku dhex jira biyaha doocaday shaaridkiibaa ku dhex jira subxaanaka waa ilaahay mashaarkiinka ragga boolkamida haysta waad yaabaysaa saa darteed haybadda weedaarka shaaribtuu la gooyo garkuu la sii daayo wax ka qiimo badan ma jiro wax ka fiixan ma jiro qof shaaribdoo dheer leh haddana gar aan lahayn wax ka hanaan iyo qayb wanaagsanoo ma jiro qof shaaribta intuu xiiro garka sii daaya wax kale iska daayo sunno ayaa ka muuqanaysa sal allahu calayh wasalam walistaxbaab waa xalqu lcaana caanada oo la xiiro waa timaha wahuwa xalqu shacr alladii xawla alfarj waa timaha xubinka tarankaa gaababkiisii farjiga hareerihiisii cawrada dhinacyadeeda kasoo baxa oo markaa la xiiro istimtaaca ku fiican baa lagula wanaanta macnaha mashaakilka san tilmaamay ummadday madax adeeg waa la dhameeyey wixii nabiga sameeyey wax kalaa la sameeya wixii nabiga daayir waa la sameeya wixii sameeyo dhan waa laga tegaa walciyaadu bilah wacan caaishata radi allahu canha qaal waxay tiri qaala rasuulku wuxuu yiri sal allahu calay wasalam cashru min alfitra toban diintay ka mid tahay toban waxyaabood waa diinta kow qasu shaaribi shaaribka la gooyo wa icfaau lixya garka oo lasii afiyo ama lasii daaliyo wa icfaau allixyati waasiwaaku carayga walistinshaaqu almaa biyo oo lagu saldaarsado waqasri anfaari cidlaha oo la guro waqasri daraajini daraajinta oo la dhaqo daraajin gabaal buu loogu fasiri doonaayo waxaa loola jeedaa waa xidhnaha faraha meelaha laalaadka iskalgalka ay saa isugu laalaabmayaan daraajin xidhnaha loola jeedaaye meelaha marka la weysaysanayeena in si fiican biyaha loo geliyo waradfi libti kilkiyaha oo la guro ama la shafo tiraha ku yaala wa xalqu alcaanati tiraha hoose oo la xiiro iyo iyo wantiqaasu lmaa'i biyo oo lagu luqluqdo in biyo lagu luqluqdo waa meeqa sagaal dheh qaala araawi raawigii wuxuu yidhi wa nasiitu alcaashira tii tobaad waan xilooday waa xilooday buu yidhi tii tobanaad ilaa laakiin an takuuna inay kan baan waintiqaasu lmaai intiqaasu lmaa waxaa loola jeedaabaa la yiri biyo oo biyo oo lagu istinjoodo biyaha oo lagu istinjoodo qaala araawi wanasiitu alcamshara tii tobanaad waan iloobay buu yiri ilaa an takuuna inay tahay maahayn almadmadatu luqluqoshada luqluqushadu inay tahay ayaana midaadu yiri qaala wuxuu yiri wahi axad riwaayat riwaayadda mid kamid ah waayeen riwaatihi intiqaaju lmaa yacni alistinjaa waa istinjada waa biyo lagu istinjoodo raa muslimba xadiidka wariyey warqad iyo dhagax iyo waxaa ka fiican biyo lagu istanjoodo haddii biyo la waayo waa la isticmaali karaa qaar waxay leeyihin booska biyaha way geli karaan laakiin mar walba waxaa lagu gaarsaday haddii la yidhaahdo ilaha ka fiican oo ka munaasab badan wa can ibni cumar radia allahu canhuma can ilnabiyi sal alla alay wasalam qaal wuxuu yidhi axfuu hooya fiiqa xiira ashawaariba shawaaribta wa shaarbaha wacfii cafiya sii daaya allix jirka timaha garkaa lix la yidhaahdaa garka siisa dukni waa lagu magacaaba yaqiruuna min adqaab waa garka lafta laakiin timaha markay yihiin lix la macnaha sidaa darteed xadiisku wuxuu noo tilmaamayaa asagana tobankaa waxyaabood inay diinta markaa kamid yihiin meesha waxaa noogu dhammaaday majaladii saddexaad ee kitaabka riyadu saalixiinka waxaynu galaynaa juskii afaraad waana juskii ugu dambeeyey baabu ta'kiid wujuudu zakaad zakada inuu waajibta in la adkeeyo iyo bayaani fadliha fadliga ay leedahay in la cadeeyo wamaa yatacallaqa biha iyo wixii la halmaala waa la yidhaahdaa wixii ku lug leh waa la yidhaahdaa wixii hoos yimaada waa la yidhaahdaa mafhuum wala wabilahi towfiiq wallaahi subxaana wa